طهريني يا دمائي يا دمائي طهريني طهريني يا دمائي طهريني يا دمائي طهريني يا دمائي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا وركمان الله إذا عدى الهجرتين waa maalin khamiis ah taariikhdan ay ku beegan tahay koo iyo toban jumaadul kun afar boqol iyo afartanka hijriya warkii oo kooban camaliyad istishhaadiya oo lala beegsaday ciidan ka tirsan isbihaysiga gaalada maraykanka iyo murtadiinta biikankeeda oo ku sugnaa magaalada mimbij askarta khilaafada ayaa shalay weerar ku qaadeen fariisan ay ciidanka riddada nigeriya ku leeyihiin tuulada gaajraam warkii oo fidsan aynu ku bilowno wilaayada shaam xalab camaliyad istishhaadi ah oo lala beegsatay ciidan ka tirsan isbaheysiga gaalada maraykanka iyo murtadiinta b k keda ku sugnaa magaalada minbij tala saarasho alle kadib waxaa dhaqaaqay walaalka istishhaadiga abu yaasiin ashaami allaha ka aqbale oo watay jaakad walxaha qarxa laga soo buuxiyey waxa uuna isku dhex daray ciidan lugeynayeen oo ka koobnaayeen isbahaysiga gaalada maraykanka iyo murtadiinta b k keda kuna sugnaayeen meel u dhow maqaayadda qasru umraa ee magaalada mimbij waxa uuna isku qarxiyey dhexbartamahooda waxaana dhimasho iyo dhaawacyo ku noqday sagaal gaal oo maraykan ah iyo tiro murtadiin ah intaa kadib waxaa goobta weerarku ka dhacay soo gaaray helikabtaro si ay u daabulaan baktigay dhaawacyada soo gaaray gaalada allah ayaanu ku mahadsan weli waxaan ku guda jirnaa wilaayadda shaam alkhayr waxaa la burburiyey gaari ay leeyihiin murtadiinta bikikeda mid kalena waxyeela la gaarsiiyey kadib markii shalay laba qaraxyo miino lagula egtay tuulada yamaamada bari ee deegaanka tibyaan waxaana ku halaagsameen shan murtad uu ku jiro hogaamiye shan kalena waa lagu dhaawacay allah ayaana ku mahadsan isla alkhayr askarta khilaafada ayaa waxay qarax miino la egteen gaari ay leeyihiin murtadiinta bikikeda oo ku sugnaa tuulada twaymiya ee deegaanka basira waxaana ku halaagsamay todoba murtad uu ku jiro hogaamiye allah ayaana ku mahadsan markana aynu u dhaqaaqno wilaayada ciraaq kirkuuk waxaa miino lagu qarxiyey laba ka tirsan booliska ridada itixaadiya xilli ay isku dayeen inay kala furfuraan miinada waxayna ku halaagsameen goobta allah ayaan ku mahadsan isla kirkuug ayaan ku guda jirnay waxaa la burburiyey gaari ay leeyihiin murtadiinta xashdo cashaa'irka kadib markii shalay qarax miino lagu egtay tuulada adweyriya ee deegaanka cabaasi waxaana dhimasho iyo dhaawac ku noqday todoba murtad allah ayaana ku mahadsan markana aynu dhaqaaqno wilaayada qurasaan waxaa la burburiyey gaari ay leeyihiin ciidanka riddada afghanistan kadib markii shalay qarax miino lagu leegtay deegaanka koo iyo tobanaad ee magaalada kaabul allah ayaana ku mahadsan ugu dambayntii wilaayada galbeedka afrika askarta khilaafada ayaa shalay weerar ku qaadeen fariisan ay ciidanka riddada nigeria ku leeyihiin tuulada gajram ee deegaanka dhaqanka borno waxaana meesha ku dhex maray dagaal la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxaana dhimashay dhaawac ku noqday tiro murtadiina allah ayaanu ku mahadsan halkaas ayuu noogu dhanyaan warkii maanta aad kala socoteen idaacadda alhijrateen wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu من ذنوبي ووبائي من ذنوبي ووبائي وصليني كفنيني وصليني كفنيني بين فتيان الفداء بين فتيان الفداء إن روحي قد تنادى